الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما قال المصنف رحمه الله الباب الرابع الإسناد وما يتعلق به وفيه فصلان الفصل الأول لطائف الإسناد الفصل الثاني معرفة الرواة معرفة الرواة الفصل الأول لطائف الإسناد wuxuu ku saabsan yahay waxaa la yidhaahdo ladaa'ifu lisnaad ladaa'if waa jamcu latiifa ladiifuna waxaa weeyaan waa bointi ama nukta mufiid ah oo shay mucayan ah ku taalla ama lagaga sheekeeyo taasoon laga heleynin waalihii kale waxyaalihii kale aan laga heleynin marka isnaadka laga hadlay marka waa sanadka macno gaara ah oo u wato oo aan qeybaha kale ee sanadyaha kale laga helin ba waxaa la dhaha ladiif la dhaha in wax isku aadaan waxaa isku aadayna uu yahay shay naadirah oon inta badan laga helin sanadka kale ama asaaniidda kale aan laga helin oo sida hadda uu soo wadaba in sanadkan uu caali yahay kana naazil yahay culuwiga yaa ladiifo la dhahaa in dadkii yaryaraa ay dadkii waaweynaa wax ka wariyaan ama dadkii waaweynaa dadkii yaryaraa wax ka wariyaan ama aabihii ilmihiisa ka wariyo ama ibnihii aabihii ka wariyo aqraantii inay wax iska wariyaan oo mid aqraanta kamida ah, midka kale uu arday u noqdo ama mid walba midka kale wax ka qaato oo mudabaj la yidhaahdo in ardaygan iyo ninkay isku ardayga ahaayeen ee halka sheekha udhexeeyey ay u dhexayso muddo aada u dheer asaabiqu wallaaxiq baa la yihahday waxyaalaha waxaa weeyaan inta badan aan badnayn ma badna in la helo laakiin waa arrimo dhacda oo ay kutusayso inuu miise gaara iyo sumad gaara uu leeyahay sanadka noocana laftulintibaah marka inaad ku baraarugto oo isha saarto ayaa marka meeshaa soo gelaysa faa'iido gaarana waa ku jirtaayo inaad si gaara ah u ogaato wahmi iyo ismoodsiis iyo khalad meesha inuu ku jira malayn aad u malayn laheyd ayaad ka badbaadaysaa haddaad aragto mathalan riwaayat lasaakiri afwan riwaayat alakaabiri can ilasaakiri haddaad aragto inta badan way badan tahay nin yar inuu nin weyn wax ka wariyo laakiin nin weyn inuu nin yar wax ka wariyaa yar saa darteed saa loogu malaynan qalbi qalbi baa dhacay hebel yar wiican fulan buu ka warinaya soo maaha war fulan baaba weyne kan ardaygaahaba weyne waase ama lasdamariya warka oo kan uu sheekh yahay kana ardaya saan loogu malaynin in loo fiirsato dadka aqraanta ah oo mathalan kala warinaya mudabajka riwaayatu fulanin can fulaan laba nin oo isku qarni ahaa oo isku ardo ahaa oo haddana wax kala warinaysa ama midkood mid uu wax ka warinaayo ayadana saan loogu malaynin inuu meesha ka maqan yahay waawalcadaf oo fulanun can fulan laba nin oo isku da-a ah oo ardayga sheekh isku noqday aan loo dhihin war ma ahee cantan waa bimacnaa waaw fulanun wa fulanu waa wada socdaan waa isku ardee can fulanka kale ka warinayaan saan loogu malaynin marka arrimaha noocaas o kale in lagu baraarugo wey wayashtamilu hada alfasl fasalkan wuxuu koobaa calaa sabcati anwaacin toddoba nooc min anwaaci culumi alxadiid kamida ah, oo dhammaan ladaa'ifulisnaad bay soo wada geli wa hiya toddobadaasi kow alisnaad alcaali wannaasil weeyaan ba u horeeya wuu imaan doonaa mid walbaba tacriifkiisa iyo sheekadiisa laba almusalsal ayaa la yidhaha midka labaad thalithan riwaayat lakaabiri dadkii weynaa oo can ilasaakiri kuwa yar ka wariyey raabican riwaayat laabaa'i aabbayaashii oo warinaya can ilabnaa'i caruurtoodii khaamisan riwaayat labnaa'i caruurtii oo warinaysa can ilaabaa'i aabbayaalkood saadisan almudabaj wa riwaayat alaqraan mudabaj iyo riwaayat alaqraan a wax yar bay udhaay farqi yara waa udhexeeya mudabajku waa isdhaafsi ardaygan ardaygan u ka wari asagan iga wari aan kaa warin wey laakiin aqraantu laazim maaha inuu labadaba ay kala qaataan mid baa mid ka warinaya ka kalese shardi maaha saabican asaabiqu wallaaxiq baa la yihahdaa saabiquna waa arday laaxiquna waa arday dhexdoodana sheekhoodi waa ku jira muddada udhexaysana muddo dheer weeye oo saabiqii hadduu dhintay lixdan sano ka hor laaxiq hadduu sheekhi wax ka akhrisanaya soo maarat labadoodaas lixdan sano ninkii moodanaa iyo adiga hadda jooga yaa isku sheekh ah oo hadda isku sheekh ka qaadanaya saabiq laaxiq bay dhahan waa imaan doona arrimahaas oo insha allah bitafsiil aan u gallo midka koowaad oo ah alisnaad alcaali wاnnaazil <clears throat> sanadka caaliga ah ama isnaadka caaliga ah ee sareeya caali waa culuw waa sarayn wey wanaazilu iyo midka degay ee hoos u degay marka hore wuxuu ku musanifku tamhiid gogoldhig xogoog hordhaca wey muqadima ahaan wey alisnaadu sanadku si ahaan ahamiyada sanadku ka hadlaya sanadka iyo ahamiyada uu leeyahay haddana culuwiga iyo ahamiyada uu leeyahay buu sheegi doonaa wuxuu ku alisnaadu sanadku khisiisatun faadilatun lihadi اlumma khisiisa waa khaslo khaas ku ah faadilatun oo aada u fiican lihadi اlumma intay khasiisa lihadi اlumma tahay iyo haddana faadilo tahay horta waa khaslad khaas ku ah ummaddan haddana waa khaslo wanaagsan oo fiican wey in sanad la taxo oo sida loo wado matniga lagu gaaro min khasaa'isi hadi اlumma bay kamid tahy wax inqiطaacana uuna ku jirin sanadkiisana uu saa u taxan yahay khasais hadi umma bay kamidta waa naadir ummadihii hore in lagu arko wax saasoo mutasil hagaagsan ah alisnaadu khisiisatun weeyaan ee khaslatun khisiisa waa khaslad khaas ku ah faadilatun oo faadil haddana ah lihaadi lumma bay intay khaas ku tahay bay haddana faadilta walaysat ligayrihaa gayr hadihi alumma laysat khisiisadan ama khasladan ooma ahaanin ligayrihaa ummaddan gayrkeed oo min alumami asaabiqati ummadihii hore ee tegaya wax sanad la yidhaahdo ilahayan ma jirto dhaxdu ku kala go-ayba markii laga soo dhaafay xawaariyiinta sidaa loo soo gudbay ciisa alayh salaam ardadiisii iyo asxaabtiisii wixii ka dambeeyaba waxaa bilowday balaayo kala goysaba yuxana iyo mata iyo balaayaa imaaday iyo luuqa iyo markaasay taxriif bilaabeen inqiaacdaba galayba caradii nacam facala muslimi qofka muslimka waxaa korkiisa oo laga rabaa an yactamida inuu cuskado calayhi cala lisnaadi sanadka fii naqli اlaxaadiiثi wاlakhbaari axaadiista iyo akhbaarta naqlintooda markuu naqlinaayo sanad inuu cuskado ayaa laga maarmaana qofka muslimka sanadkaas ayuu warku sax ku noqon ama khalad ku noqon waa kaa soo maray aafat اlakhbaari wama aafat اlakhbaari ilaa ruwaatuha waan soo maray wama aafat اlakhbaari ilaa ruwaatuha khabarka aafadiisa u raawiya raawi daciifa ku maaratay faaxishulkalaba fulan waxbaa ku jira hadduu ficnaadana waa fiican yahay hadii facala lmuslim an yactamida calayhi fi naqli اlaxaadiiثi wاlakhbaar akhbaarta iyo axaadiistu caam iyo khaas baa ka dhexeeya an khabar kasta waxaa laga yaabaa inuuna maaratay inuu xadiid soo galo karo lakin xadidkiisa khabar unan ahayn qaarkoodna waan soo maray bidaayadii baan kusoo maray inay dheheen waa mutaraadif axaadiثi akhbar waa isku mid ya Ah, maka boodin miya ah, waka aan ku celiya hadda haddaan ka booday walaysat ligayriha min alumami asaabiqa ummadihii naga horeeyey sanadku ma lahayn wa huwa sanadku ama isnaadku sunnatun sunno wey baaliqatun xeel dheer oo mu-akada la adkeeyey waa sunno iyo dariiqo xeel dheer oo haddana sunanimadeeda ay mu-akad tahay inay mu-akad tahayna wararkan soo socdaa kuu caddayn doona facala muslimi muslimka korkiisa waxaa marka an yactamida inuu cuskado calayhi cala isnaadi sanadka fii naqli axaadiidi walakhbaar axaadiista iyo akhbaarta naqlintooda qaala ibn mubaarak cabdullaahi ibn mubaarak almarwazi alimaam saaxibu alkhasaa'il walfadaa'il alkathiira aljama ninkan isaga ibn mubarak ninka wuxuu ahaa cajiib ah fadaa'il fara badan ayaa lagu sheegaa siiradiisa in la akriya way fiicanta siiradiisa in kutubu siyar laga akriyo siyar aclaamu numala baad ka heli oo keyrkii baad ka heliye aad bay u fiican tahay si aan ugu dayano bacd alawsaaf alxamiida tilmaamaha wanaagsan ee lagu sheegay aanan ugu dayano selafka sideedaba siiratu selaf in la akriyo waxay keenaysaa shaxdu lhimam iyo alhima alcaaliya iyo kudayasho wanaagsan ayay keenaysaa kutubu siyar marka in la akriyo waa muhim qaala ibnu mubaarak cabdullahi bn cabdullaahi bn mubaarak almarwazi nisbata ilaa marwa ah, marwa wadankaas iyo khuraasaan ayaa loo nisbeeyey ah, marwi iyo marwasi labada waa la yihahda alisnaadu buu yihi sanadku min addiini diintu wa ka mid yihi lanna alwasaa'il lahaa xukmu maqasid alwasaa'il lahaa xukm almaqaasid sanadkaas haddaadan haysanin seed maqaasidii iyo matrigii ku gaari qaala rasuulu llahi baa tiri maadaa ka maqlay nabiga alayh salaam maadaa ka dhegeysay waa inaad sanadkii soo taxdo marka waxay ku gaadhsiinaya haayada ee wasaa'ila waxay qaadanaysaa xukmu lghaayaat hadday wujuub tahay haayadu wasiiladuna waajib bay noqon hadday haayadu tahay sunna wasiiladuna sunnay noqon sida axkaamtii kale ee takliifigeed ba ay ugu darooreyso alaxkaamu takliifiya oo idilba maa laa yatimu alwaajibu ila bihi fa huwa waajib waad garanaysaan qaacidada fiqigeeda mashhuurkeed waxaan waajibka aan la gaari karin in lala imaada mooyeene waajib buu noqonaya inaad matni la imaato ood weriso ma kuma suurobayso adoon sanadkii iyo abtirkii iyo ariiqa asaga ahe isku xidhaaya bayna sanadi wa bayna shas bayna matni wa bayna shas sanadka asaga silsiladaas alisnaadu min adiini diintuba kamidih walowla alisnaadu haduuna sanad jirin laqaala wuxuu iska dhihi lahaa man shaa qofkii doona maa shaa wuxuu doono ayuu iska dhihi lahaa qof walbaba qaala rasuullah buu iska dhihi lahaa haye rasuulka maa yihi ha balkeen yaad ka maqashay yuu ka maqlay kaad ka maqashayna wad sida loo wadaa meel derbiga la taabsiin marka dambe kuba soo karkaroodi oo meel ku fashilmi kuna waa nabadgelaya waa badbaadaya matnigii buu ku shubi kuwa waxa la qabana waxa laleeyahy sanadka waa taxday laakin hebel baa dhex fadhiya hebel baa ku dhex jira oon la ogoleen sanadkaas harkan lu kala bixi jiri samuu lana rijaalakum saasay dhihi jireen samuu lana rijal raggiina noo sheega ood ka barateen halkaasaan isku fariisan jiri markaasaa midka suniga ah iyo midka bidciga ah kamaa fi muslim muqadimatu muslim fi saxiixi ku saban ayaa lagu kala saari jiray buu leeyahy ayib walowla isnaadu laqaala wuxuu dhihi lahaa man shaa maa shaa wa qaala thawriyu lowlaa lima bay dheheen lowla lima lakaana alximaaru faqiha bay dheheen e lima haddaynan ahayn saas oo kale ay ka dhigan tahay lowla isnaad laqaala man shaa ma ala ma shaa waka adi lakin iska istaago qofka uu iska yihahdo waxaa la yiri uu ka bilaabo intuu istaago uu yirahdo waxaa la yiri war yaa yiri waxaa la yiri baa tiri yaa yiri war baad nugu akrisay waa inaad meel salka usaarto wa qaala thawriyu thawrina wuxuu yihi isaga waa imaam amiir muminiin fi xadiid baaba lagu laqabaaba naanaystiis amiir muminiin fi xadiid sufyaan ibnu saciid ibn masruuq athawri wuxuu yihi ciraaqi wuxuu ahaa culamaa lkuufa thawri alisnaadu sanadku silaaxu lmumin ah, qofka muminkaa ah silaaxiisi hubkiisi wey hubka aad ku dagaalamayso waa sanadka eed wixii xunna iskaga saari wixii wanagsana kusoo qaadani aad ku horgelayso eed rag markaad la doodaysana aad kaga adkaan karto sanadkaa weeyaan markii daciif iyo waxaa jirin lasoo aruuriyo sanadkaas maad udhex fadhiisanaysa wixii saxa kala bixi oo banaan istaagi kamaa ana alaba alculuwi haddaan ogaanay sanadka guud ahaan ahmiyada uu leeyahay iyo sunanimadiisa inay baaliq tahay muakad ah haddana u imow sanadkii baa sii kala duwana sanad caaliya naazil buu qaybsami kee fiican caaligi baa fiican ku leyahy kamaa ana alaba alculuwi caaliga sanadka oo la dalbo fiihi fi lisnaadi caaliga oo la dalbo sunnatun weye aydaa aydanta waxaa weeyaan ay sida aan isnaadkuba uu u ahaa muhim sunno u ahaa ayuu caaliguna isaguna sunno yahay qaala axmed bnu xambal wuxuu yihi shaybani abu cabdillaahi raximah llah imaam ahli sunna dalabu lisnaadi sanad oo la dalbo sanadkii alcaali ee caaligahaa sunnatun sunno weeyaan caman salafa laga soo guuriyey dadkii naga horreeyey salafka ahaa sunno laga soo guriyo wey in sanad caali la ah. raadiyo oo adoo xadiiskiiba haysta masaladiiba haysta inaad raadsato sanad caali ah sanad caali ah sheekhaadi sheekhiisiiba adaad heli aad masalada sheekhaada ka maqashay in asaga sheekhiisi kasoo qaadato adiga sheekhiisi isku boos baad fadhiisateenba ah, sanadkaadi caali buu ku noqday meesha naazil noqon lehed ood abtirka uu kaa dheeraan lahaa soo gaabsatay sanad culuwi dalab lculuwi fiihi suna eh, muxuu yihi dalab lisnaadi alcaali sunatu can salaf لأنa أصxaaba sunaة msلف inay tahay buu ku daliilinaya waa tacliil wuxuu yihi لأna أصxaaba cabdلaahi cabdالlahi بn mascuud alhudali radia الlahu canhu alkufi kuufuu jooga isaguna madax ka ahay asxaabtiisi iyo ardadiisi oo fara badnaa aswad iyo muxuu ahaa ninka dhihi jiray calqama iyo nimagaasay kamid ahaayeen kaanuu waxay ahaayeen yarxaluuna kuwa rarta min alkuufati kuufa intay ka xereeyaan yo ila madinati madiina tegi jireen xereentu waa ralada wey rlada rila alabcilmi ayaa xer la dhaha xereen la dhahaa yarxaluuna way reran jireen min alkuufati intay ka guuraan o ka xeraystaan yo ila lmadinati tegi jireen waa ardulciraaq inti laga tagaa xijaaz la tegi jiray fa yatacalamuuna min cumara cumar bn khadaab oo madiina jooga amiir muminiin ayay wax ka maqli jireen o ka baran jireen wa yasmacuuna minhu waxbay kasoo dhegeysan jireen walidalika sidaa darteed baa ustuxibat irixlatu rixlada iyo xerayntu waa la suneeyey fii طalabi اlxadiidi xadiid dalabkii loo rarto oo loo xereeyo walaqad raxla waxaaba rartay gayru waaxidin mid gayrkiis oo min asaxaabati saxaabada kamida yaa fii طuluwi culuwi lisnaad xadiid ay hayeen yaa nin looga sheegay bay aadeen si sanad caali ay u helaan fii طalabi culuwi lisnaadi sanad caali ah say u dalbaan minhum waxaa kamida culamadaas xertas ama saxaabadaasi rartay ayagoo sanad caali inay helaan oo qofkii looga sheegay toos inay uga soo maqlaan rabaa abu ayub baa kamida abu ayub alansari wsmhu khaalid bnu zayd khaalid ibnu zayd maata biqustantiniya meeshaas qubrus meesha qubrus yihahdo dagaalka qustantiniya la socday qubrus buu ku shahiiday radia allahu canhu minhum abu ayub baa kamida wa jaabir radia allahu canhuma iyo jabir bn cabdillaahi jabir bn cabdillahina waa kamid intuu ardu ka yimada xijaaz iyo ilaa dimishqi ayuu socday cabdullahi bnu unays waa kii la kulmay cabdullaahi ibn unays kitaabkii hadda aan sheegayno alabu rixlatu alab alxadiidi alkhatiyu albaghdadi baa qoray cabdullahi ibnu unays buu la kulmay ayuu iridku istaagay markaasuu deenaa qofkii waardigaah iridka taagnaa buu yidhi waxaanaha meeshaan taagnahay waa kuma waa jaabir ma ina cabdilaahiba haa buu yidhi uu soo booday deena war maxaa ku keenay xadiid baan ka aan maqlay inaad nabiga ka maqashay isheeg buu yidhi hal xadiid wuu u sheegay meshuu ka himada cajiibka bal fiiri nimayo tacriifuhu culwlisnaad ama sanad lcaali baa la tacriifinaya luqatan alcaali ismu faacil weeyaano min alculuwi baa laga keenay liduni wax hoos u dega naazila cagsigiis weeyaan caali wnaazilu naazilkuna ism faacil weeyaan min anuzuul baa laga keenay did mid midka kale did u yahay mid midka kale u kasoo horjeeda caali waxaa kasoo horjeeda naazil naazilna caali waa kasoo horjeeda isilaaxan maxaa la dhahaa alisnaad alcaali waxaa weeye huwa aladi waa sanadka qalla uu yaraaday cadadu rijaalihi raggiisa tiradoodii baa yaraatay biisnaadi binisbati markii loo fiiriyo sanadku yar yahay ilaa sanadin aakhara sanad kale markii loo fiiriyo oo yaridu bihi uu ku soo arooray sanadkaasi dambe dalika alxadiidu xadiidkaasaa ah, uu ku soo arooray bicadadin buuse ku soo arooray akhara midka hore ka badan marka waa ka cadadkiisa agtarka ya naazil weeye ka cadadkiisa aqalka yahn waxa weeyaan waa caali caalina ma imaanayo oo waxaan waa caali lama dhihi karo haddaan naazil lahaynin haddaan naazil lahaynin caali lama dhihi karo ilan waa nisbi wixi nin waa caali markaad leedahay oo yaad ka caalisantahay waxaan ka caalisanahay midkaasi naazilka ah marka eh, waa tirada yar midka ka tirsaday waan arki doonaa noocyihiise hadduu nabiga ka tirsado mathalan bukhaari oo kale saddex ka tirsado dariiq duruqdiisa kamida duruqdii kalena afar uu ka tirsanaya nabiga calayhi salaam midka uu nabiga saddex ka tirsadayba caali lagu magacaabaa midka uu nabiga afar ka tirsadana naazil baa lagu magacaabay oka huwa aladii waa sanadka qalla uu yaraaday cadadu rijaali raggiisa tiradooda binisbati markii loo fiiriyey sanadkan uu yaraaday ilaa sanadin aakhra markii la garab geliyo oo yaridu bihi sanadkaa kale uu ku soo aroray dalika alxadiidu xadiidka sanadulcaaliga ku jira uu warinayo sanad kale isagana kusoo arooray bicadadina kusoo arooray akdara ka badan min asanad alawali alcaali sanadkaa hore ka badan marka tiradaas kaas sanadkaa kale ee xadiidka weriba xadiidku waa un hal maalan ama waa kala duwan yihiin sanadka isaga markii loo fiiriyo matnigaas caali wey isla sanadka markii matnigaas isaga laftirkiisa sanadka loo fiiriyana waa naazil tirada naazilka tirada badan baa la dhahaa caadilkana tirada yar baa la dhahaa alisnaad naazil waa kanba kii naazilkaana waa cagsi kii unbaa xagga kale ugadinun huwa aladii waa isnaadka kahura uu batay cadadu rijaalihi raggiisa cadadkoodii baa batay tiro badan buu nabiga ka tirsanaya maalan binisbati markii loo fiiriyo waa iska nisbi xagga marka loo fiiriyo o la garab geliyo ilaa sanadin aakhare sanad kale sanadkaa kale oo yaridu bihi uu ku soo arooray dalika alxadiidu xadiidkaasi bicadadin buu ku yimid aqalo yar marka sanadkan tirada badan kaa yar loo fiiriyo kaa tirada badan baa naazil noqonaya mid walba marka iskor istaagto ood kakale aad u fiiriso ayuu wuxuu qaadan magac buu qaadan kan tirada yar haddaad kor taagan tahay caali buu noqon oo kaa kale loo fiirinaya oo naazil ah kan naazilka hadaad kor taagan tahayna waxaa leeyahay sanadkan waa naazil maxaa yeelay midkaa kale waa ka badan yahay saasay markay kale yihiin aqsaamu lculuwi culuwiga qaybihiis yuqsamu waa la qaybiyaa alculuwu caaligu ilaa khamsati aqsaamin shan qaybood baa loo qaybiyaa waaxidun mid oo minhaa shantaa kamida culuwun mulaq baa la yidhahdaa waa culuwi mulaq ah oo nisbi ma aha ee waa culuwi mulaq ah weesh loo socday ee sanadkanba loo keenay ayaad u dhowdahay xagee wey waa nabiga aleyh isalaatu wasalaam matnigana sanadkan isaga gaayadiisu nabiga wey inuu nabiga ku dhamaado oo warkii nabiga deena la qaato marka saga kaa waa caali muطlaqe nisbi maaha wlbaaqi afarta kale culuwun nisbiyin baa la yidhahdaa culuwun nisbiyun waa caali laakiin xagga nabiga ma ahee markii loo fiiriyo meelo kale wey oo waxaa loo fiirini imaam ama waxaa loo fiirini kitaab waa imaan doonaane ayb wahiya culuwu nisbigii <clears throat> waxaa uyaa qaybsanaya isaga baa qaybsami saddexa wuu qaybsami kii saddexaad baa sii qaybsami cafwan midka hore waxau ahaa mm, wahiyadaas marka waxay ku dhici aqsaamti aqsaamta culuwu waxuu ku yiri waa shan waaxidu minha culuw mutlaq baa la walbaaqi culuwu nisbi saasay isku leeyihiin marka hadda dhex tafsiilkii wahiya aqsaamu lculuwigii qaybihiisii ko alqurbu min rasuulillahi sala alla alay wasalam in nabiga uu u dhowaado qofkan musanifka ah biisnaadin sanad uu nabiga ugu dhowaado saxiixin saxiix ahoo nadiifin nadiifa ah. haddii sanadka uu kharbaan yahay oo daciif yahay dhawaashihi waxba kuma tarayso kaa naasilkaa kaa fiican ee sanadkiisu hagaagsan yahy marka nabiga oo loo dhowaado calayh salaam oo nabiga waxaad ka tirsanaysaa sanad caali ah laakiin waa saxiix rijaashiisu nadiif weyaan wax ilaa iyo wax xumaana midna kuma jirto whada huwa alculuw lmuطlaqu wakaa culuwiga muطlaqa ah ee nisb meel binisbati ilaa kada la dhehayni wahuwa ajalu aqsaami lculuwi culuwiga qeybihiisa midka ugu weyn ee ugu fiican weeyaan inuu ninkan nabiga uu tiro yar ka tirsado markii sanadyaha kale ee naazilka loo fiiriyo midkaa waa midka ugu wanaagsan hadii alqurbu yani ahamiyada ay leedahayna waa arki doonaa caaligii iyo naazilkii say u kale ahamiyad leeyihiin alqurbu min imaamin midka labaad weeyaane Ah, waa nisbigii baa bilowday marka nisbigii baa qaybo sii ah alqurbu baa kamida in loo dhowaado min imaamin imaam min aimati اxadiiثi xadiidka aimadiisi kamida aimat اxadiiث ragga rijaasha ee sanadka warinaya qaaru aimaa ku jira sufyaan thawri isxaaq bnu rahawey caliy madini amash sulayman acmash imaam zuhri ragga ayaga waa rag jibaala wey ninkii marka raggaa ayagaa nin kamida u dhowaado meesha uu ninka kale tiro dheer ka tirsanayo ka u dhowaado caali baa laleeyahay sheekh baa udhawaatay adi sheekh baad kaabiga ufushay oo sheekhaadi sheekhiisii baa hebela miya ahaa aniga ninka asaga ee adiga laba ka tirsatay afar baan ka tirsadaa adi naazil baad noqotay anigana caali baa saasay noqon macnaha marka waa wa laakiin waa culuwi nisbi ah sanadku waa dheer yahay sheekha markii la gaaruu sii socdaa oo dheeraani sanadku sanad gaabada yar ma aha laakiin sheekha marka intaa ka tirsanaysa la fiiriyo yuu gaabayaya sanadkii intaasuu caali ku noqday culuw nisbiga wey alqurbu in loo dhowaado weeye min imaamin min aimati اxadiidi kamida wain kahura haba bato bacdahu bacda alimaam imaamka aimada kamida gadaashiisa sanadkii alcadadu cadadka haba bato ilaa rasuulilahi ilaa laga gaaro markii sheekhaas isaga imaamka la gaaro asaga iyo nabiga inta udhexaysa alayhi الsalaatu wasalaam haba sii dheeraado laakiin adiga imaamka aad u dhawaatay culuwi baad ku heshay culuwi nisbi baad ku heshay saas kule wain kahura haba bato bacdahu bacda alimaam alcadadu tiradii haba badato tiradaas oo ilaah rasuulilahi uu ku gaadhay sala allah alay wasalam mithlu alqurbu min alacmash acmash baa u dhawaatay sanad baa soo lasoo tiriyey acmash buuba wuxuu ka tirsadayba laba bes u ka tirsaday fulan fulan can alacmash buu istaagayba imaamkii weynaa ee acmashaa bin mehran alkahili alkufi yaaba laba ka tirsataaba adig meeqaa ka tirsatay haddaan ku afar baa ka tirsatay dayib ani caali baa noqonaya sooma sanad caala noqonaya laakiin acmash markii laga boodo ilaa rasuulilaahi sanadku waa dheri sanad ahaan marki laisku qabto saboo dhan waa sanad dheer sanad yar maaha laakiin acmash marka laga hadlayo imaama dhawaashaha loo dhawaaday waa culuw binisbati ilaa qurbika ilaa hada imaam imaamkaa u dhawaatay daraaddeed marka loo fiiriyo <clears throat> mila qurbi in loo dhawaado min alacmash sulayman ow amase ibnu jurayj baa loo dhawaaday cabdilmalik ibn cabdilcaziz ibnu jurayj cabdilmalik ibn cabdilcaziz ibnu jurayj baa u dhawaatay aw amase maalikin maalik baad u dhawaatay aw gayrihim kuwa keyrkooda aimadii xadiidkee fara badnaa ah shucba bnu xajaaj alwaasiti abu bistaan baad u dhowaatay oo amiiru lmuminiin fi xadiid lagu laqabo naanaysba u ah isagii subaanatheri iyo way badan yihiin maca sixati markaad u dhawaanaysa imaamkaasi shardi waxaa ah maca sixati saxiixnimo iyo wa nadaafati lisnaadi ayda sanadkiina waa inuu nadiif yahay saxiixna yahay markaasay wax kuu taraysaa sheekh hebel baa u dhawaaday laakiin sanadkaada hadduu rajul daciifa ku jiro dhawaanshaha aad ow hebel ama sheekh hebel u dhawaatay waxba kuma tarayso laakiin waxaa isku darsatay sanadkii oo sanad nadiifa ah kuwa ah iyo imaamkii oo imaam cadiimood u dhawaatay halkan waxaa la marka alculuw nisbi baa la yihahdaa jim alqurbu wey midka saddexaad u dhawaansho binisbati ilaa riwaayati axadi lkutubi sita kutubtii kutubu sitada la dhihi jiray kutubu sita maxaa la dhahaa saxiixaynka bukhaariya muslim sunanu abi daawuud sunanu tirmidi sunanu nasaa-i sunan ibn maaja alarbacatu sunan iyo saxiixeyn isku dar lixdaasa waxaa la dhahaa kutubu sita la dhahaa kutubtaa kutubu sitada la yihaahdo <clears throat> riwaayadoodii baad u dhawaatay alqurb u dhawaansho binisbati ila riwaayati axad kutubi sita kutubta kutubu sitada warinteeda marka laga hadlayo aw gayriha kutub sitada eyrkeeda min alkutub muctamada kutubta kale muctamadkeed waan soo maray ilen anwaac kutub axadiid baan soo maray marka la aruurinaayo tasaaniifta axaadiista lagu tasniifo aan soo maray yaa sheegi kara hadda hal mar yaa dul mari kara a kutub jawaamic baa laga bilaabay aha almustakrajaat almusanaa mxuu ahaa almasaniid a alajzaa alatraaf soo sameen wa ya waxaasoo dhan waa macaajib marka kutubta muctamedka abaad u dhawaatid wa huwa maa kahura wa huwa culuwa noocan ah nisbigaa ma ladii waa midka uu kahura batay ictinaau lmutaakhiriina culummada mutaakhiriinta ihtimaam siintooda bihi asaga ay ihtimaam siiyeen min almuwaafaqati xaaluu ku bayaansan yahay muwaafaqa iyo walabdaalu abdaal iyo walmusaawaad iyo walmusaafaxati afartaa xaalay tahay afartaasi marka uqaybsantay soo maarti laannahu culamada mutaakhiriin dhawaanshaha nabiga ay u dhawaadaan ma haystaan oo nabig u dhawahay nabigu kale way kala fogaadeen alayh isalatu wasalaam waxay marka ku dagaalayaan inay u dhawaadaan axadu kutub almualafa almusanafa kutubta ayada bukhaari oo kale in loo dhawaado hadda bukhaari in loo dhawaadaa la rabaa oo ama bukhaari adiga aad sheekh noqotaan ama ma ahe abtirka intaad tirsanayso iyo intuu bukhaari tirsanay isleekaadaan ama ardadii bukhaari adiga aad isleekaataan arrimahaas hadda lagu dagaalayaa wa huwa qurbi qurbaha ama dhawaashaha nisbiga ahee kutubta kutubu iyo kutubta muctamadka loo dhawaanayo maa kahura ictinaa mutaahiriina bihi culamada dambe ihtimaamsiintooda midkay badatay wey min almuwaafaqati bay ihtimaam siiyaan walabdaal wlmusaawaat afartaasi uqaybsami marka loo dhawaanayo kutubtaasi musanafada loo dhawaanayo afartaa mid kamid ay noqon ma muwaafaqa ma abdaalba ma musaawaadba ma musaafaxa afartaaba mithaal buu kuu keeni waana kuu tacriifin doonaa <clears throat> ko falmuwaafaqatu muwaafaqa maxaa la dhaha almuwaafaqatu hiya alwusuulu waa inaad gaadho ilaa shaykhi axad lmusanifiin ilaa shaykhi axad lmusanifiin kuwa wax tasniifay ee wax alifay culumada ee kutubta alifay mid kamida sheekhiisii baad gaadhay min gayri ariiqihi ariiqi musanif musanifkii wax alifay dariiqiisii dariiqaan ahayd baad ku gaadhay bicadadin tiraad ku gaadhay aqalo ka yar mimaa low rawaa hadduu raaguhu werin lahaa min ariiqihi musanifka dariiqiisa canhu asaga uu ka warin lahaa meesha aad bukhaari u daba fadhiisan laheed oo dihi laheed bukhaari o yaad ka warisay sheekhaadi waa kuma ha aad dhihi laheed qutayba uu ku dhihi lahaa oo qutayba uu sheeku shaykhi ka noqon lahaa toos adigana qutaybaad oga warisay adiga bukhaari marka waaba sibantihinba a ama ma ahe ariiqa asaga ee soo kaxaysa iyo dariiqa bukhaari marka isku imaateen waaba usinaateen marka muwaafaqa la yiraha waa iswaafaqdeen hiya alwusuulu waa in la gaadho ilaa shaykhi axad lmusanifiin musanifiinta mid kamida ah bukhaari oo kale sheekhiisi baad gaadhay min gayri ariiqihi ariiqi bukhaari adoon marin bicadadin tiraad ku gaadhay aqalo ka yar mima low rawaa hadduu warin lahaa min ariiqihi bukhaari ariiqiisa canhu asaga uu ka warin lahaa sheekhaasi oo bukhaari ama ka warin laheed mid ka yar yaad ku warisa mithaaluhu waa ka mithaalka bilmithaali yatadixu lmaqaal bay dhahan wa yatadixu lmaqaal oraahdu waxay ku cadaataa mithaalka ah, tusaalena si wey ma qaalo ibnu xajar ibnu xajar xaafid ibn a axmed bin ali ibn xajar acasqalaani raximah llah imaamka cadiimka ah wuxuu yiri wey fi sharxi nukhba kitaabkiisa nukhbadaha sharxiisa isagaa iskale nusatu nathar weeyaane sharaxaasu wuxuu ku yiri rawa lbukhaariyu can qutayba bukhaari baa wuxuu ka wariyey sheekhiisii qutayba ibnu saciid ibnu jamiil albaqlani can malikin buu kasii weriyey malik ibnu anas alasbaxi xadiian buu ka wariyey xadiid wuxuu leey falow rawaynaahu min ariiqihi haddaan xadiidka noocaasa aan werino min ariiqihi bukhaari ariiqiisi oon jidka bukhaari aan qaadno oo bukhaari uu sheekh noo noqdo bukhaarina sheekhiisa uu qutaybo noqdo kaana wuxuu noqon baynanaa asagaa iska hadlay marka xafid maxajir baa hadlay iلxaafid bn xajar sanad buu leyay sanad buu xadidka uleyahy xadidka wuxuu leeyahay sanad bukhaari o dhan bu sanad uleyahy maala marka wuxuu ku leeyahay markaas sanadka xadiidkaasi can ariiqi qutayba maraya aan rabo inaan wax ku weriyo haddaan bukhaari ka dhigto sheekhyahayga mid kamid a wuxuu leeyahy falow rawaynaahu haddaan werino ariiqaasi qutaybe min ariiqihi ariiqiisii haddaan ku werino ariiqyah min ariiqi bukhaari haddaan kusoo werino kaana wuxuu noqon baynana anaga iyo wa bayna qutayba thamaniya sideed baa noo dhexayn aniga iyo qutayba sideed nin baa noo dhexayn bu leeyahy haddaan bukhaari sheekh ka dhigto oo isaga bukhari mala xaafid ibn xajar sheekiisi buu sheegay sheekhu sheekh iskuma dhow rag isku dhow maaha bukhaarina waa qarnigii saddexaad xaafid ibn xajar qarnigii sagaalaad wey sideed boqol iyo konton iyo labadii bu dhintay xafid ibn xajar sideed boqol konton iyo labadii bu dhintay marka sheekhiisi buu tirin sheekheygii waa fulan fulan fulan fulan fulan buu dhihi su u socdo bukhaari waa in la maraa in laga leexana waa dhici karta wuxuu le buxari baan ka leexday waaa sheekh aan waxaan maray dariiqii qutaybaan marayba haddaanse bukhaari aan u maro oo bukhaari can qutayba aan dhaho aniga qutayba waxaa noo dhexayn meeqa sideed baa noo dhexayn bu lehay kaana baynana wa bayna qutayba thamaaniya noo dhexaynaysa walow rawaynaa dalika alxadiida xadiidkaasi dariiqa qutayba maraaya haddaan werino bicayni naftirkiisa min dariiqi abilcabaas saraj saraj saraj ninkaa la yidhaha abulcabaas asaraaj <clears throat> abulcabaas saraajna wuxuu kamid yahay isaguna shuyuukhdii bukhari buu kamid yahay shuyuukhdii bukhaari ayuu kamid yahay dariiqiisa haddaan qaado meesha aan mari laha can dariiqi bukhaari can qutayba dariiqa abulcabaas asaraaj haddaan maro can qutaybana aan ka wariyo mathalan meesha aan mari lahaa bukhaari can qutayba maxaan maray abulcabaas asaraaj oo shaikhu lbukhaariya can qutayba lakaana wuxuu noqon lahaa baynanaa annaga iyo wa bayna qutayba fiihi isnaadkaasi meequu noqon sabcatun toddoba noo dhexayn buu lehay soo maarad toddoba noo dhexaynaysa marka bukhaari asaga way iswaafaqsan yihin bukhaari meeqaad ka tirsataa adiga sanadka meeqaad tirsataa dariiqa qutayb meeqaad tirsataa toddoba anaa toddobaad tirsataa soo maarad ah, muwaafaqa marka yani waxaan ka wadaa cafwan markii dariiqa qutayba la maro ya ah, sabcu noqon ah, dariiqa laakiin markii la maro abulcabaasna wuxuu noqonaya cafwan dariq qutayba thamaniya dariq abulcabaasna sabca ayuu noqonaya saasuu leeyahy marka dariiqa qutayba laka dheeraan buu leeyahy <clears throat> yaa gu dheeraan faqad xasalat lana almuwaafaqa waa kan marka xaafid waxaa noo xasishay inaan iswaafaqnay maca albukhaariy bukhaari maciisa fii shaykhihi bicaynihi shaykhiisii qutayba ayaan isku waafaqnay buu leeyahy muwaafaqaa dhacday buu yihi anigana abulcabaas baan maray isagana wuxuu maray muxuu ahaa dariiqo dariiqa qutayba ana dariiq abcabaas baan u maray qutayba anigan ah, dariiq abalbaas baan u maray can qutayba iyo dariiq lbukhaari can qutayba saasay noqonaysaa maca bukhaariy bishekhi bacir maca culuwi lisnaad can isnaad ileyh sanadkiina waa ka caalisan yahay midka asaga bukhaari loo marayo ka caalisan yahay maca culuwi lisnaadi isnaadka caalinimadiisa maceedii baan iswaafaqnay cala lisnaadi sanadkii uu ka caalisan yahay ileyhi bukhaari loo mari lahaa kii bukhaari loo mari lahaa kan ani aan maray dariiqa abcabaas saraaja ayaa ka caalisan buu leh oo sabco weeyaan kaana thamaaniya sabco iyo thamaaniyana sabcada caali todobada caali ah dariiqaas marka waxaa la dhahaa culuw nisbi ah oo axad alkutub almusanafa ninkii kutubka musanafka alifay iyo adigii markii laisku kinfiiriyo ayaad muwaafaqa ayaa timid albedella waata waa imaanaysa iyaduna huwa lwusuulu bedel waxaa la dhahaa inaad gaadho ilaa shaykhi shaykhi axad lmusanifiin <clears throat> raggaa musanifiintaee wax alifay mid kamida sheekhiisi sheekhiisi baad gaadhay min gayri ariiqihi ninkaa musanafkaa sheekhiisi dariiqiisa dariiqahan baad ku gaadhay bicadadin tiraad ku gaadhay aqala ka yar mima low rawaa haduu werin lahaa raawigu min ariiqihi canhu dariiqa sheekha haddaad u mari laheed canhu sheekhu sheekhaana aad kaga sii qaadi laheed dariiq ka yar baad kaga warisay mithaaluhu maa qaala ibnu xajar kaan yaqaca buu yihi ibnu xajar baa ku mithaalinaya kaan yaqaca lana waa inuu annaga noo dhaco dhalika alisnaadu sanadkaas hadda aan soo maray bicaynihi isla naftirkiisa min dariiqin ukhraa dariiq kale oo ila alqacnabiy qacnabi cabdullahi bnu maslama ayaa la yihahdaa cabdullahi bnu maslama alqacnabi waa shaykhu shaykhu bukhaari shaykhu shaykhi bukhaari marka wuxuu leeyahay sanadka aan soo maray min dariiqi eh, alqacnab haddaan u maro qacnabina can maalig uu ka warinayo faykun qacnabiyu wuxuu noqonayaa fiihi badla min qutayba meeshii qutayba bedelkeedii qacnabi baa noo fadhiistay qutayba sheikhu bukhaari buu ahaa qacnabina waa sheikhu sheikh marka iyaduna bedel weeyaan oo muwaafaqadii bedelkeedii ayuu maaratay qutayba wuxuu ku bedeshay alqacnabi ku bedeshay alqacnabi ku bedeshay iyaduna waa noocoo kamida culwii kamida wey huwa alwusuulu baa la yihahdaa bedelku in la gaaro ilaa shaykhi shaykhi axad اlmusanifiin hadda waxay ilaa shaykhi axad اlmusanifiina buu ahaa musanifiinta mid kamida sheekhiisii baad gaadhay adoon musanifka u maraynin oo dariiqii qutayba markaad mari laheed baa dariiqa abulcabaas siraaj u martay hadda laakiin waxaa weeyaan bedelku waa alwusuul inaad gaadho ilaa shaykhi shaykhi axad ilmusanifiin musanifiintaasi mid kamida shaykhu shaykhihi yaa min gayri dariiqihi ninkii musanifka dariiqiisa dariiqaan ahayn ayaad ku gaadhay bicadadin tiraadna ku gaadhay aqalo ka yar mima low rawaa hadduu warin lahaa min ariiqihi musanifka dariiqiisa canhu uu shaykhu sheekha kaga warin lahaa dariiq ka yar sanad ka yar baad kaga warisay mihaalkeeduna maa qaala ibnu xajar weeyaan wuxuu yihi kaan yaqaca lana dalika isnaadu sanadka bicayni naftirkiisa min dariiqin uqra ila qacnabi dariiq kale oo qacnabi ah, ah xagga qacnabi ka horsanaya meeshaan riwaayata qutayba can ilqacnabiy aan dhihi lahaa ayaan qacnabi dariiqiisii sanad ka gaaban ku helay can maalik warinay fayakunu qacnabi wuxuu noqonaya fiihi sanadkaasi bedel min qutayba qutayba meeshaan mari lahaa qutaybana aan qacnabi kasii warin lahaa ayaan waxaan maray dariiqii alqacnabi bidariiqin aqsar waa ka gaaban ayaan ku gaaray bu kule ayaan ku gaaray almusaawaad way midda saddexaad hiya alistiwaaau cadad lisnaadi sanadka tiradiisi oo simantaa la yidhahdaa min araawi laga bilaabo ilaa aakhirihi meesha u dambaysa ayaa wuxuu la simaa la simay maca isnaadi axad ilmusanifiin musanifiinta mid kamida sanadkiisii ah, bukhaari tirada uu tirsaday iyo adiga tiradaadi baaba isleekaatayba waa isleekaatay musaawaad baa la yidhahdaa mithaaluhu maa qaalahu ibnu xajar kaan yarwiya nasaa-iyu nasaa-i baa weriyey maala xadiidan xadiid yaqacu dhacaya baynahu asaga iyo nasaa wa bayna nabiy sal slam fiihi axada cashara nafsan cushaariyaad waa l nasa le cushaari sanad waxaa jira nasaa ku jira oo nabiga uu toban ka tirsan ama ko iyo toban ka tirsan fadlu qul huwa allahu axad baaba kamida yaqacu baynahu wa bayna nabi sal slam waxaa dhacaya axada cashara nafsan xaafid ibna xajar waktigaada waa ahaa yaa wuxuu ka tirsanay asagaa nabiga ko iyo toban ka tirsaday soo maarti nasaa-i iyo xaafid ibn xajar baaba simayba isku sanad bayba noqdeenba musaawaad ba la dhaa marka waa nooc culuwigii kamida kaan yarwiya anasaa'iyu waa inuu weriyo mathalan xadiidan yaqacu baynahu wa bayna nabi sal slam fihi axada cashara nafsan kow iyo toban naf yani kow iyo toban raawi shaksi ayaa udhexaysa fa yaqacu lana waxaa anagana noo dhacay dalika alxadiidu xadiidka asagaa bicayni naftirkiisa biisnaadin sanad kale sanadin aakhare kale baynanaa anaga iyo wa bayna nabi sal slam uu yahay fiihi sanadkaasi axada cashara nafsan fanusaawi waxaa la simanay annasaa-iya imaam nasaa-i min xayu cadad agga tirada xagga tirada wey ko iyo toban buu nabiga katirsaday ko iyo toban katirsaday bayna nasaa iyo wa bayna xaafid xajarra masaafo badan ba udhexaysa ha qarnigii saddexaad iyo qarnigii afaraad ilaa qarnigii muxuu ahaa sagaalaad aad bay kala fogyihin sooma aad bay kala fogyihin nacam axadda cashara nafsan fanusaawi nasaa min xayu cadad xagga tirada yaan nasaa la simeynaa marka adaad masaajid xaafid ibn xajar oo sanadka qarnigii sagaalaada uu nasaaiba dabaqadiisii uu soo gaaray waa caali aad u sarey wey culuwi nisbi ha ahaadee culuwi nisbi ba ahaadee nasaaiga laftirkiisi marki la gaaro wuu sanadka sii soconi nasaaiga laftirkiisi marki la gaaro wuu sanadkii sii soconaya nacam almusaafaxa musaafaxadii umow hiya istiwaa istiwaau cadadilisnaadi sanadka tiradiisii oo muxuu ahaa sima min araawi laga bilaabo ilaa aakhirihi raawi ilaa meesha ku dhamaada sanadka wuxuu la simay maca isnaadi talmiidi axad ilmusanifiin musanifiinta kutubta alifay mid kamida ardaygiisii iyo adiga hadda maanta siman taa hore waxay ahayd musanifkii baa isleegtihiin marka haddii musanifka ay isku sanad noqotaan maxaa lagu magacaabay almusaawaad musaawaad baa la yidhaahdaa marka la yidhaahdo adiga iyo ardaygii musanifka aada isku isleekaataan bukhaari ardaygiisi baad isku isku sanad noqoteen musaafaxaa la yidhahdaa labadiinaba inaad bukhaari wada salaamteen ayay ka dhigan tahay ood adinkana is salaamteen almusaafaxa iyo istiwaau cadadilisnaadi sanadka tiradiisa oo simaa la yidhahdaa min araawi laga bilaabo ilaa akhirihi wuxuu la siman yahay maca isnaadi tilmiidi axad musanifiin musanifiinta mid kamida ardaygiisiibaa simanteen wasumiyad musaafaxa lagu magacaabay liana alcaadata sida caadada ah jarad waxay ku dureertay caadadu fi aalib sida aalibka bilmusaafaxa inay issalaamaan bayna man talaaqaya labada qof ee kulanta way issalaamaan marka fakaanaka saafaxta hada adoo salaamay bay lamidta ardaygii mathalan bukhaari iyo adigii baa isku sanad yaa isku tiraad noqday isku tiraad noqoteen daal alculuwu bitaqadumi wafaati raawi culuwi nisbiga weli ku jira culuwi nisbiga markuu ka hadlaayey ko cafwan culuwi odilba waxaa alqurbu min rasuulillaahi laba alqurbu min imaamin min aimati alxadiid soo laba maheen saddex alqurbu binisbati ila riwaayati akutub sita midkaasaa wuxuu uqeybsamay ilaa iyo afar buu uqaybsamay kii markaa e, tiradii guud laakiin afar saddex baan haysanay midka afaraad alculuwu wey alculuwu bitaqadumi wafaati raawi culuwi ku yimid bisababi taqadumi wafaati raawi raawiga dhimashadiisi baa hormartay oo sheekha ninka ka warinaya ardayga yaa wakti hore dhintay sheekhiina cumrigiisii baa dheeraaday arday baa waa dambaa isagana sheekhii oo odaya wax ka wariyey ardaygaa mar dambe ka warinayay iyo ardaygii waaga hore ka wariyey waa kala fog yihiin waktigii wax kala maqleen midkaa hore ee waktigii hore intuu ka maqlay dhintay yaa mutaqadim la yihahda saabiq wey kana waa laaxiq marka midkaas saabiqa ah noo culuwi uu haystaa sheekhii oo freesh ah ayuu wax ka wariyey kana sheekhii odayduqoobay wakti dambe ah oo halmaan baan ugu dhacay kuhay wax ka wariyey alculuwu inuu culuwigu ku yimaado bitaqadumi wafaati raawi raawiga dhimashadiisa sababteed culuwi ku yimaadaa jira raawiga dhimashadiisa oo hormartay wa mithaaluhu maa qaalahu nawawiyu imaam nawowi wuxuu yihi m wuxuu yihi famaa arwiihi aniga imaam nawowi ah asagaa iska hadlaya famaa arwiihi wixii aan wariyo can halaathatin saddex raawi canilbayhaqiyina ay ka wariyaan oo bayhaqi aan saddex ka tirsado bayhaqina canilxaakimi uu kasii wariyey yaa aclaa ka sareeya min an arwiyahu inaan wariyo can halaathatin saddex can abi bakr bin khalaf can ilxaakim a ah dariiq abi bakr ibn khalf haddaan xaakim ku gaaro iyo dariiq lbayhaqi haddaan xaakim ku gaaro dariiqa bayhaqi baa caali i ah famaa arwihi waxaan warinayo can halaatatin saddex raawi ka bilow imaamu nawowi sheekhiisi sheikhu sheekhihi sheikhu sheekhihi saddexaad ka dambe dee bayhaqi buu ka warinaya bayhaqina xaakim dariiqaasa aclaa ka sareeya min an arwiyahu inaan wariyo min can halaatatin saddex can abi ibn khalf can xaakim oo see dariiqa bayhaqi uu caali u yahay wuxuu litaqadumi wafaati lbayhaqiy bayhaqi dhimashadiisaa horeysay can ibni khalaf ayay ka horeysay laakiin labadoodaba bayhaqi iyo ninkii la yidhaahdo abibakr binu khalaf labadaba ayay ka warinayaan yah xaakim bay ka warinayaan soo ma waa laba arday oo isku sheekha xaakim baa sheekh u wada ah laakiin bayhaqi baa dhimashadiisa mutaqadim ay ahayd abubakr binu khalafna wakti dambu sheekha xaakim baa wax ka wariyey marka taqadumka uu bayhaqi hormaray dhimashadiisa wax hadda tirada ku kala badan yihin ma jirto tirada way isleeg tahay laakiin dhimashadiisi inay horeysay oo sheekhi wakti hore uu ka maqlay yaa nooc culuwi ah ayay faa'iideynaysaa bu kuleyay mathalan waa ka kuleh bayhaqi wuxuu dhintay sanata arbacomia wa hamaanin wa khamsuun soo maha sanadkii afar boqol iyo konton iyo sideed hijrada markay ahayd yuu bayhaqi dhintay afar boqol bayhaqi baan ka hadlaya bayhaqi afar boqol konton iyo sideed soo ma ke ibnu khalafna gormuu dhintay afar boqol sideetan iyo toddoba meeqay kala horreeyeen ya konton iyo toddoba midkaas iyuu yuu dhintay kana wuxuu dhintay sideetan iyo toddobadii buu dhintay a ah. toddoba iyo toddob eh, konton iyo sideed iyo sideetan iyo toddoba soo saama soddon iyo soddon iyo kow sano iyo labada shee labada arday kala horreeyeen soo maarti oka imaam nawowi marka isaguna wuxuu ahaa qarnigii toddobaad buu ahaa soo ma qarnigii toddobaad buu imaam nawowi ahaa waan soo sheegnay situn mia situn wa sabciin soo ma lix iyo lix dhexdooda ay ku jirto toddobo lix iyo lix dhexdooda ay ku jirto toddobo saasaa lagu xifdiyaa dayib taqadumka marka wafaati raawi raawiga dhimashadiisii hormartay ya sagaal y bes waka waa isku dhowyihin haddana sagaal iyo labaatan yaa udhexaysa labada arday sheekh bayna ka oo markuu bayhaqi dhintay allah unaxariiste sheekhiisa xaakim intuu ka weliyo dhintay xaakim baa sii noolaa sagaal iyo labaatankaasi wax ka badan abubakr ibnu khalafkana yimid oo xaakim wax ka wariyey soo maarti sagaal iyo labaatan kadib sana kadib wax ka warinaya wa alculuwu bitaqadumi samaaci culuwi waxaa kamid ah culuwi ku imaada oo nisbadii nisbigan ku hadlayna bisababi taqadumi samaaci maqalka ayaa horeeyey ah, kaas wuxuu ahaa taqadum wafaati raawi raawiga labada raawi mid kamida yaa dhimashadiisa horeysay kana saabiqu laaxiq waya way noo imaan doontahay kan labaadna waxa wey alculuwu bitaqadum isamac dhimasho waxba shardi ma inu nool ya laga yaaba laakin ardaygan iyo ardaygan midkan aha maqalkiisa horeeyey ay bitaqadumi samaaci maqalkii baa horeeyey min asheikhi laga maqlay faman samica ninkii maqlay minhu sheekha mutaqadiman xaalu yahay mid horeeyey wakti hore ka maqlay kaana wuxuu noqon aclaa mid ka sareeya miman qofka samica ka maqlay minhu sheekha bacdow kaa gadaashiis mithaaluhu an yasmaca shaksaani laba shaksi waxay maqleen min sheekhin sheekh bay wax ka maqleen wa samaacu axadihimaa midkood maqalkiisuna mundu sitiina sana mathalan lixdan sano ka hor buu sheekhan wax ka maqlay sheekhina cumrigiisa ilahay dheereeyey waa noodaa weli walaakharu ardayga kalena mundu arbaciina sana afartan sano wakti markaa laga joogo ayuu wax ka maqlay nacam soo maarati marka watasaawa alcadadu ilayhima tiraduna way siman tahay tiraduna way siman tahay oo wax nuzuul xagga tirada ku dhacay ma jirtee cadadku waa simanya tirada laakiin maqalkii bay ka kala horeeyaan falawalu midka waktigaa ah hore lixdan sano ka hor ninka sheekha wax ka maqlay yaa aclaa ka sareeya min athani midka labaad ee afartan sano ka jooga waktigii wax ka maqlay wayataakadu ali wayutaakadu dalika arrinkaa waxaa la adkaysani waxaa la taakudi oo lahubsan laska hubsan laska fiirin fi xaqi man ikhtulia ah, fii xaqi man qof xaalkiis ikhtulia isku darmaday shaykhu shaykhiis isku darmaday oo khalifa ninkii sheekhiisi isku darmaday ama uu cantatabay kharafku cantatab kaasna xaalkiisa waa in laska fiiriyo oo ninkan hadda kule sitiin sana ka hor baa wax ka maqlay sheekhi oo dhalinyaro wax ka maqlay laakiin ninka bacda arbaciin sana wax ka maqlay muddo laga joogo waxaa laga yaaba sheekhi odayga inu wax ka maqlay kaa marka waa in weliba si gaara ah la fiiriyo inuu sheekhu wax ka maqlaayo uu weli maaratay caqligiisi iyo maskaxdiisi ay joogto iyo inuu isku darmaday waa in iska ilaaliya yataakadu dalika wuxuu iska fiirin fii xaqi man iqturida qofkii uu isku darmaday shaykhuhu sheekhiisi baa isku darmaday aw khalifa ama waa cantatabay khalafka waa cantatab qofka inuu caqligiisi uu tago imaam malik wuxuu dhihi jiray qofka ahlucilmiga ah kharaf kuma dhaco saasuu dhihi jiray kharaf kuma dhaco cantatab aqsaamu nuzuul culuwii buu intaa kasoo hadlaayey waa qeybiyey labau qeybiyey oo nisbi iyo mulaq mulaqa halkan buu ahaa nisbigiibuu sii qeybiyey ilaa afar buu uqeybiyey midkii saddexaadna afar buu usii qeybiyey marka qeybahaas unbaa mithaaladana waa kusiiyey nuzuulkii marka warkiisa waa ixaala uu ku xawili doona xagm ku xawili waxba kaagama sheegayo aqsaamu nuzuul khamsa shan wey wa tucrafu waxaa lagu gartaa min wa bididdiha tatabayanu lashaaw bay dhahan shayga didkiisa wax ku caddaadaa ah, barwaaqadan iyo wanaagga ay leedahay maxaad ku ogaani abaarta markay imaato ad ogaan caafimaadka wanaagu maxaad ku garani jiro markay imaato ayaad garan wanaageedii wabididiha amniga wanaagiisa maxaad ku garan cabsi iyo khoof iyo qax marku imaadaad garan wabididiha tatabayanu ashyaa shayga waxaa lagu gartaa didkiisa lagu gartaa bay leeyihiin nacam wa tucrafu haddaba nuzuulka waxaa lagu gartaa min didiha didkeedaa lagu gartaa didkeeda muxuu ahaa did nuzuul muxuu ahaa alculuw buu ahaa fakulu qismin qeyb kasta oo min aqsaami alculuwi caaliga qeybihiisi kamid ah kii nisbiga ahaa iyo kii muطlaq ahaa iyo intay usii qaybsameen diduhu waxaa ka soo horjeeda qismun qeyb oo min aqsaami nuzuuli naazilka qeybihiisa kamid a ah. hadda markaan ka hadalna midka u dambeeya alculuw bitaqadami samaac midkan samaaciisi u horeeyey maxaan ku magacaabnay caali midka uu dambeeyey samaaciisana maxaan ku magacaabaynaa naazil alculuwu bitaqadami wafaati raawi raawigii hor dhintay waqti hore dhintay iyo midkii dimashidiisa ay dambeysay bayhaqi iyo muxuu ahaa ibn ibnu khalaf marka bayhaqi sanadkiisa waa caali ibnu khalaf sanadkiisa muxuu noqoni naazil buu noqon wahaakada saad ma ku soconaysaa hal ilculuwu afdal ama nuzuul su-aal buu wediye caaliga maa fiican mise naazilkaa fiican wuxuu leeyahay ko alculuwu culu caaliga yaa afdalu fadli badan min anuzuuli buu ka fiican yahay cala saxiixi cala alqowli saxiix qowlka saxda ah ee raajixa ah aladi qaalahu ljamhuuru ay jamhuur culamaana ku tageen caaliga afdala muxuu afdal ku yahay liannahu yubcidu wuxuu fogeynayaa kahrata ixtimaali lkhalali can ilxadiid yubcidu caaligu wuxuu fogeyni kahrata ixtimaali lkhalal ah, duldulaal iyo khalal inay suuragal tahay oo badata yuu can ilxadiidi ka fogeyni wa nuzuulu nuzuulkuna marquubun canhu waaba la nacaa muxuu ka wadaa markaa kahratu ixtimaali lkhalal haddii maalan raawi war uu tirsado nabiga alayh salaam shan buu ka tirsadaa raawiga kalena wuxuu nabiga ka tirsadaa afar qof kasta oo raawi a ah, oo sanadkaa ku jira waxaa ku qumaysaa ixtimaalu lkhada waxaa ku qumaysa ixtimaalu lkhada inay suuragal tahay inuu khaldamay markaan soo maraynay saxiixa iyo daciifkii waa kaan soo sheegnay xaqiiqatul amriga lama sheegi karo qad yakuunu lxadiidu saxiixan inuu yahay saxiix baa dhici karta markii qawaacidii iyo musطalaxa loo fiiriyo shuruudii laakiin uu yahay daciif cinda allahi xaqiiqat amr inuu daciif ya dhici karta inuu xadiidku yahay daciif markaan qawaacidda musطalaxa u fiirina dhici karta laakiin xaqiiqat اlamri cinda allahi uu saxiix yaha dhici karta saa saa ma oo ninkan aad leedahay mutahim weye aad leedahay soo run ma sheegi karo maalin soo run kuma hadli karo qad yasduq lkaduub waa ka hed run waa ku hadli karaa ninkan wanaagsan ee labdiga aad leedahay waa taam ad ku hayso nabi ma maahe macsuum maahe waa gafi karaa warkan uu sheegaya ad qaadanayso inuu maalin gafayo maalintu gafaaya tahay baa laga yaaba marka wuxuu kuleeyahay sanadka asaga ah mid walba oo ruwaada kamid a ah, waxaa ku qumaysa ixtimaalu lkhada suuragalnimo inuu khaldamay marka haddii afar qof ay sanadka ku jiraan oo midkan khada uu ka suuroobi kara kana khada ka suuroobi kara kana khada ka suurobi kara afar khada suuragal afar khada aad ah haysato sanadka kalena shan ay yihiin shantooduna iyagona suuragal khada ay ku jirto kulamaa suuragal khada uu u yaraado ayay ka fiican tahay kulamaa suuragal khada uu u bato soo saa ma afar khada oo suuragala iyo shan khada way kala yihiin a ah, way kala yihiin marka ixtimaalu khada tiradan yar waxay mar walba yaraynaysaa khadaa iyo inuu raawigu khaldamay iyo wixii khalal ah oo raawiga geli lahaa ayay soo yaraynaysaa markuu tirada sii batana khaladkiibaa sii ixtimaalkii suuragalnimadii yaa sii badanaysa saas wey marka wuxuu ku leeyahay liannahu sanadka caaliga yucidu wuxuu fogeyni kahrata ixtimaali lkhalali khalal iyo dulduleel suuragalnimadeeda oo bata iyo can ilxadiidi ka fogeyn wa naazilku sii ahaanba marquubun canhu waa la nacaa can haddii ay ku gudubtay dhahaan raqiba naceeb bay keeni fiida fiican qaala ibnu madini caliy madini wuxuu yihi annuzuulu naasilnimadu shumun waa wax la baasaystaba wax xun oo la baasaysto wey shum ah, sina dheer nin walbaba isha ku taagi war kanaa buu khaldamay kanaa buu khaldamay oo kuu fara badan wa hada ida tasaawa isnaadaan marka laleeyahay caaliga iyo naasilka caaligaa fadli badan waa goorma ida tasaawa isnaadan labada sanad ee caaliga naasilka markay simaan fi quwati quwada ay ku simaan oo rijaashi ay hiqaad dubaada ay yihiin lagu kalsoon yahay cuduula markaasaa waxaa leedahay labada sanad daahirkooda way fiifiican yihiin laakiin midkan waa tiradiisa ay yar tahay caaliga marka fiican wayakunu nuzuulu naazilkiibaa wuxuu noqonayaa mar afdala mid ka fiican idaa tamayaza alisnaadu hadduu sanadku ku maaratay soocmo annaazilu ee naazilka bifaa'idati haduu ku soocmo sanadkii naazilkaa faa'ido gaara hoonu midkaas caaliga una lahayn ayaa laga helay oo mathalan sanadka naazilkaa rijaashiisii ayaa ka awhaqsan ka hiqaysan sanadkan caaligaa rijaashiisi markaasoo kale sanadkan naazilka ah ayaa fiican ah, lannahu wuxuu wataa ziyaadatu faa'ida faa'ida ziyado wataa ashharu lmusanafaati fiihi kutubta ugu mashhuursana laga alifay naazili caali laa tuujadu buu kuleeyahy lama helaayo musanafaatun kutub la alifay khaasatan u gaar ah bilasaniidil caaliya asaaniidan caaliga ah aw inaazilati biasaaniid naazila asaaniida naazilka bishaklin caam si caama wax looga qoray ma jirto lakin kutubta fi hanaya kutub ha ku jir jirto lakin wax intuu aruuriye gaar u qoray shakli caam ma jirto lakin afrad alculamaau culummadu waxay gooni yeeleen bitasniifi alifida ajzaan ay aطlaquu caleyha ay ku magacaabeen isma hulaahiyaat ay ku magacaabeen waxaa jirta ajzaa ay ku magacaabeen waan soo marray kutub alajza kutubta la yihahdo mawduuc mucayana ayay ka alifeen athulaahiyaat ay ku magacaabeen baa jirta marka thulaahiyaat markii la yidhaahdo mathalan thulaahiyaat albukhaari baa la yidhi thulaahiyaat albukhaari macnaheedu marka waxaa weeyaan waa caali waa caali bay ka dhiganta maxaa yeeley bukhaari wuxuu u badan yahay rubaaci buu u badan yahay khubaasina waa jira rubaaciyaadku usii badan yahay thulaahiyaadka marka waa caali sanad caaliya ah wey wayacnuuna waxay ola jeedaan biha thulaahiyaadka alaxaadiid alatii axaadiistii fiiha gudaheeda ay tahay bayna almusanifi musanifka kitaabka alifo bukhaari oo kale iyo wa bayna rasuuli lahi sal slam waxaa udhaxaysa halaathatu ashkhaasin saddex qof faqad oo keliya ah, markuu ku yihahda bukhaari xadathana almakiyu makiyu bn ibrahim qaala xadathana yaziid bn abi cubaydin can salamata bn akwac salama bn muxuu aha saxaabi wey khalas sanadki waa dhamaadayba bukhaari muxuu nabiga ka tirsaday saddex buu ka tirsaday mara wuxuu ku yihi xadathana abu caasim الnabil الضaxaak ibn makhlad can yaziid bn abi cubaydin can salama bn akwac soo maarti ayaduna saddexdaas ka tirsaday thulathiyat الbukhaari ilaa kow iyo labaatan waxaa u badan yihiin min riwaayata riwaayata xadiiska abu salama waxaan ujeedaa salam bin akwac salam bin akwac baa u badan wax tobaniya ku dhow buu isaga warinaya oo weliba dariiqaas mawlihiisa uu ka warinayay yaziid bin abi mucaawiya yaziid bin abi cubayd oo mawla salama ah dariiqaas weliba markuu makiy bin ibrahim sheekhu bukhaari yahay isagoo abu caasim uu jirana waa jirtaa ilaa laba meelaas maranay dariiqa kalena waxaa weeyaan ku xiga waa anas anas buu ku dhamaan anas binu malik thulaathiyaad buu lehay dhowr ah midka kale waa cabdullahi binu busri wey cabdullahi binu busri saxaabi wey hal thulaathiyaad bu isaga iyuu wariyaa bukhaari isku darkooda kow iyo labaatan kow iyo labaatankaas xadiid uu leeyahy bukhaari hulaahiyaadkiisa laba iyo labaatan mis ko iyo labaatan bu ahaa ya laba iyo labaatan mu ahaa oka laba iyo labaatanka hulaahiyaat lbukhaari ayaa ku jirta laba iyo labaatankaas hulaahiyaadka wixii kasoo horjeeday maxaan ku magacaabeynaa naazi baan ku magacaabeynaa isagana caali baan dhehayna marka waa saas marka marka kutub hulaahiyaad ilaha jirta bukhaari waa ku jiraa hulaahiyaad bule muslim isaga hulaahi wa la yihahda ma walahaba rubaaciyaad baa ugu yar ah, rubaaciyaad yaa ugu yar tirmidi waa leeyahay muxuu aha ibn maajahna waa leeyahay axmed musnad axmedna waa ku badan yahay musnad axmed bin xambal waa ku badan yahay naam muwada maalik isaga hunaa'iyaadka u badan yahayba baynahu bayna rasuuli laba un ah, u badan yihiin naam hulaahiyaadkana waa ku jiraa isagana waa leeyahay naam wuxuu leeyahay marka musanifka lakin afrad alculamaau bitasniifi alifid ajzaan ay alifeen ajzaadaasoo atlaquu caleyha ay ku idlaaqeen isma hulaahiyaat wa yacnuuna biha hulaahiyaat waxay ola jeedaan alaxaadiid alati axaadiista fiiha gudaheedu ay tahay beyna almusanifi musanifka iyo wa beyna rasuuli lahi sal slam halaatu ashkhaasi faqad wa fii dalika ishaara ilaa ihtimaami alculamaa bilasaniid ilcaali in hulaahiyaat kutub laga alifo oo caaliga la daneeyo waxay tusaysaa ishaara wey ilaa ihtimaami alculamaa culummadu ihtimaamka ay siiyeen bilasaniid alcawaali sanadyaha caaliga loo nisbeeyey ayay tusaysaa thulaathiyaat wax ka kaalifidda fa min tilka thulaathiyaat thulaathiyaatkaa waxaaba kamid ah ko thulaathiyaatu lbukhaari libni xajar xaafid ibn xajar baaba jus wuxuu alifay uu ku magacaabay thulaathiyaat lbukhaari inta hadda aan sheegnay labiy labaatankaas ayuu soo aruuriyey oo ka hadlay laba thulaathiyaatu axmed binu xambal ayaa isagana jira axmed bin xamed hulaahiyaad kitabkiisa musnadka yaa qoro soo aruuriyey lisafarini safarini baa soo aruuriyey wallah aclam bilah tawfiq sala allah wasalam aleyh